alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlanbiyaaءi walmursaliin sayidina mxamedi wعalى alihi wasaxbihi waslm allahuma anfacna bima clamtana wclimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calى kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeeni xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi waالsuna ma yafcalu man ra'a ru'ya aw اlxulm waxau sheekhu halkan waa ciwaankii koob iyo soddonaad maa yafcalu waa waxa uu samaynayo man ra'aa ka arkay alru'ya riyo ka arkay aw ilxulma ama dhadhab ama qarow yacnii markay riyadu hadyo gooraale ay iska caadi tahayna ruya la yidhaha marka ay qarow iyo cabsi iyo dhadhab iyo wax la socdaana xulmi ayaa la yidhaahdaa waxa uu sheekhu uhi yanfuhu waa tufayaa can yasaarihi bidixdiisa halaaan saddex jeer ayuu tu odhanayaa yastaciidu billaahi ilaahay buu ka magangelayaa min ashayطaani shaydaanka ayuu ka magangelayaa wa min shari maa ra'aa wuxuu arkay sharkiisana waa ka magangelayaa halaaa maraatin saddex jeer walaa yuxadidu biha axada qofna uga sheekayn maayo yataxawalu wuxuu ka wareegayaa can janbihi aladii kaana calayhi dhinacii uu ku sugnaayuu hurdayna wuu ka wareegayaa yaquumu waa istaagayaa yusallii waa tukanayaa in araada daalika arrintaa hadduu doono waxaa sheekhu inoo sheegay qof gaariyooday ama dhadhabay ama qarway wixii uu samaynayey shan arrimood ayuu inoo sheegay waa midda koowaadee wuxu uhi yanfusu can yasaarihi halaadan saddex jeer ayuu xagga bidix u tufayaa nafdigu waxaa la yidhaahdaa afga ayaa lagu sameeyaayo nafkiga iyo afuufidda ayuu shabahaa waa tufid ama wax yaroo candhuufi ay la socoto ama aanay waxbaba la soconin baa la yidhaahdaa tafal ayaa isagu yadfulu rudaadka qaar bay ku soo aroorayoo iyadu waa tufid basqiguna iyana busaaquna waa tufidoo candhuuf baa labadaaba la socotaa laakiin nafsiga inay candhuufi la socotana wax yar oo aan markaa la dareemi karin inaan waxba la soconna waa wax dhici karaa markaa can yasaarihi halaadan saddex jeer buu dhinaca bidix ku tufaya kaa waxa warinaya imaamu albukhaari ayaa xadiidkaa warinaya qodobka labaad wuxu uhi yastaciidu biاllahi min ashayطaan wuxuu ka magan gelayaa ilaahay shayطaan iyo wa min shari maa ra'aa wuxuu arkay sharkiisa ayuu ka magan gelayaa halaada maraatin saddex jeer ayuu magangalkaa shaydaanka iyo waxa uu arkay sharkiisana uu samaynayaa taana imaamu muslim ayaa warinaya waxaa kaluu yidhi riyadu markay riyo xun tahay ta wanaagsan waynu tilmaami doonaa laa yuxadiثu biha axada qofna uga sheekayn maayoe halkaas ayuu ku daynayaa waxaanu ku daysanayaa magangalka ilaahay shaydaan iyo wax awarkii sharkiisa ka magan galay kaana waxa warinaya imaamu muslim baa xadiidkaana warinaya waxaa kaluu uhi yataxawalu can jambihi aladii kaana calayhi dhinacii uu hurday ee riyadan ama xulmigan markaa iyo dhadhabkan iyo qarowgani ku qabtay waa uu iska rogayaay oo dhinac kale ayuu isu rogaya xadiidkana muslim baa wariyey yaquumu qodobka shanaad yaquumu waa istaagayaa yusallii waa tukanayaa in araada daalika hadduu arrintaa doonana waa istaagayaayo waa tukanayaa kaana imaamu muslim ayaa isaguna warinaya haddii aynu axaadiida tilmaamayo soo qaadanno lafdiga bukhaariga aba salama abi salame laga warinayo waxa uu leeyahay waxaan maqlay rasuulu llaahi moxamed sala allahu alay slam ole alru'ya min allah riyadu xagga ilaahay bay ka ahaatay waalxulmu min ashaytaan xulmiga iyo dhadhabka iyo waxa argagyan xina shaydaan bay ka ahaadeen faidaa xalama axadukum xulman yakrahu midkiin markuu ku riyoodo riyo uu nacayo falyanfus can yasaarihi halaaan dhinacaa bidix saddex jeer ha u tufo walyatacawad billahi min shariha sharkeedana ha ka magan galo labada arrimood hadduu sameeyo fa innahaa laa taduruhu ma dhibayso waxba yeeli mayso waxaa u arka dhow riwaaye ayaa arrintaa tilmaamaya xadiid imaamu imaamulbakhaari isagu warinaya abi salame laga warinayo waxau isna leeyihi nebiga ayaan maqlay oo sala allahu calayhi wasalam leh aru'ya alxasana min allah riyada wanaagsan ee qofku wax wanaagsan uu ku riyooda ilaahay xaggiisa ka ahaatay faidaa ra'aa axadukum maa yuxibu hadduu midkiin arko awriyo ku arka wuxuu jecel yahay falaa yuxadid bihi ilaa man yuxibu ciduu jecel yahay mooye cid kale yuu uga warramin waidaa ra'aa maa yakrahu markuu arka wuxuu nacayow ku riyoodana falyatacawad billaahi min sharihaa sharkeeda ilaahay ha ka magan galo wa min shari shaydaani shaydaanka shargiisana ha magan galo waliyadful halaadan saddex jeerna ha tufo dhinaca biyo ha u tufo say riwaayaday kale tilmaamayeen walaa yuxadid biha axadan qofna yaanu uga warramin oo arrinta aanu uga sheekaynin fa innahaa laa taduruhu waxba yeeli mayso oo dhibi mayse waxaa kale oo riwaaye imaamu muslim uu leeyahay oo saxaabiga jaabir ibnu cabdilaahi laga warinaya uu tilmaamaysay waxaa ayana jaabir ibn cabdillahi laga warinayaa inuu rasuulku yidhi idaa ra'aa axadukum aru'ya yakrahuhaa markuu midkiin arka riyo uu nacayo falyabsuq can yasaarihi halaaan dhinaca bidix saddex jeer canuufa ku tufo waliyastacid billaahi min ashaydaani halaaan saddex jeerna shaydaan ha ka magan galo waliyataxawal can janbihi aladii kaana calayhi dhinaca uu u jiifay ee dhinaciisu ahaana iyadana ha ka wareego oo dhinac kale ha u jiifsado xadiidkaasina arrintaa ayuu sheegay oo tilmaamay xadiid kale oo isagana imaamu muslim warinayo abu hureyre laga warinayo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuuhi ida iqtaraba zamaanu zamanku markuu dhowaadee iska akhiru zamaanka ay tahay lam takad ru'ya lmuslimi takdibu u dhowaan mayso qofka muslimkaa riyaduu arkaa inay been sheegta run bay noqotaa waasaqhum ru'yan asaqhum xadiidan qofka ugu runta badan ee markuu sheekaynayo ugu runta badan ee run lowgaa baanay riyadiisuna runta ugu dhowdahay ay ugu run badan tahay riyada qofka muslimkaana waa qeyb shan iyo afartan qaybood oo nebinimadii cilmigii nebinimada ka ahaaday riyaduna waa saddex baa nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi fa ru'ya saalixa bushraa min allah riyada wanaagsan arki waa bishaaro ilaahay xaggiisa ka timi wa ruyaa tacsiiru min ashaytaan riyana waa riyo murgin oo qofkan murugo lagu geliyo shaydaan bay ka timi wa ru'yaa maa yuxadisu lmaru nafsa iyo riyo xadiisu nafsi ahoo wixii markaas qofku dee uu waday iyo wixii uu ka sheekeynaya rigiu ku jiray uu ku riyoonayo taasina waa xadiisu nafsi ee marka uu midkiin arka wuxuu nacayo falyaqum falyusalli ha ha tukado walaa yuxadid biha annaasa dadkan ayaanu uga warramin marka arrinkii shanaad ee u inoo sheegina xadiidkii tilmaamayey isagana waa kaa axaadiidan isugeynteeda waxa aynu ka qaadanaynaa oo aynu ka faa'iidaysanaynaa waa midda koobaade qofku markuu ruyada xun uu ku arko riyada inuu dhinaca bidix saddex jeer tuu tuu tuu uri u yidhaahdo xikmadda ku jirtaana waxa weeye waxani shaydaan bay ka timi shaydaankii uu markaa iska eryayo shaydaankii uu yaraysanayo shaydaankii uu markaa qurumaysanayo weeye dhinaca bidix wuxuu tufayaana waa dhinaca aqdaarta iyo qurunka markaa taasi waa taa waxa kaloo cayaaraan qodobka shanaada inuu bil ilaahay ka magangala shaydaanka iyo waxa warkayba inuu ka magangalo oo acuudu billaahi min ashaydaani wa min sharri ma ra'aytu wuxuu odhanayaa ilaahay waxaan ka magangelayaa shaydaan iyo waxaan arkay sharkiisa ayuu saddex jeer odhanayaa taasina waxa weeye dee shaydaan ayaa markaa waxan isagu cabsidan iyo waxan qofka isagu ku keenay markaa waa wu xunoon wax kuga xunaa inaad ilaahay ka magan gasho ayaa markaa ayana mashruuca waxaa kaloo ayana ka mida laa yuxadidu biha axadan qofna inaanu uga sheekaynayno riyadii xumayd xalay anoo qoorta layga jaray ba arkay xalay anoo meel laygu riday ba arkay xalay anoo laygubay ba arkay yacni wixii xumeeye argagaxa noocaasa cidda uga sheekayn maayo taawiinla u raadin maayo wuxuu yidhi nabigu sala allahu calay w markaa ku dhibi mayso xikmadda arrintaa ku jirtaana waxa weeye waxaa laga yaaba hadduu qof uga warramuu fasiro si markaa daahirkeeda iyo muuqaalkeedaasuna ugu fasiro oo ugu cabiro inay sidii u dhacdo ilaahay qadaraaddiisa sidii markaa kaasi ugu fasiray inay u dhacdo ayaa iyadoo ilaahay u qadaray sidaa daraaddeed ayaa xadiid ay warinayaan abu daawuud iyo ay warinayaan ibnu maaja iyo imaamu axmed iyo sheekh albaanina sanadkiisa uu tasiixinayo ayaa wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi riyadu shimbir lugtii ayay saaran tahay maa lam tucabar intaan la cabirin en la fasirin fa idaa cubirad waqacad markaa la cabiro ee la fasiro ayay markaa dhacdaa saasaydi ay lug yacni lug shimbireed oo kale ayay markaa u laalaadaa halkaasoo kale ayay u saaran tahay intaan la cabir haddii se la cabiro sidii loo cabiray ayay u dhacdaa dee haddaad markaa riyaaxun aad aragto ood qof uga sheekayso oo qofkiina markaa sidii kugu fasiro sidii kugu dhacdo ayaa dhici karta ilaahay qadarkiisa markaa waa inaad magangalka ilaahay aad ka magangelaysa shaydaanka iyo sharkeedaba aad ku daysataa nebi maxamed sala allahu alay sl u haddaad intaa ku daysato ku dhibi mayso waxba ku yeeli mayso waxa kaloo ayana axaadiida inoogu sugan inuu ka wareegaya dhinacii uu ku sugnaa ayuu iyadana ka wareegayaa taasina waa adabta marka abraad ee qofkii ruyo uu nacayo ku riyooday hadduu dhinaca bidix u warday dhinaca midig ha wareego hadduu dhinaca midig u warday dhinacan kale ha u wareego hadduu dhabarka u hurday dee waa inuu midig ama bidix midun u wareegaa beerka iyada u seexashadeedu dee manhibay haydoo hadduu riyoodiyo haddaanu riyooninba kollayba iyada beerka in loo seexdo lama ogolayno mar walba in laga wareego ayay ahayd qodobka sharaadu markaa sameynaya xadiid inoo tilmaantay waxa weeye inuu istaago oo uu tukado qofku cidna markaas aanu uga warrabin yacni ayay tilmaamaysa markaa qofku inuu ku wada dhaqmo ayaa wanaagsan oo marka koowaad markaa uu dhinaca bidix saddex jeer iskaga tufo shaydaanka iyo sharkeedaba ilaahay ka magan galo yacnii uu istaagu markaa laba ragcadood tukado dhinacii dhinacaan ahayna uu u seexdo hadduu intaaba israaciyo way fiican tahay haddii u markaa intaa qaarka sameeyana biidni illaahi iyaduna dhib ma laha waxa kale oo ay xadiidu inoo tilmaamayeen riyadu inay saddex qaybood tahay riyo saalixa ah ama saadiqa ah, ama xasano ah riyadaa wanaagsan ee qofka markaa ka farxinaysa waxa weeye iyada si xadiidka kale nebiguna sala اllah alay slam tilmaamayey mubashiraadkii ma hadhin mubashiraadkii nebinimadii kama dhimin mubasharaadkaasoo ruyada saalixada mooyaane inahu lam yabqa min mubasharaati nubuwa ila ru'ya saalixa yaraaha almuslim waxyaalihii nebinimada ee bushaaraynayay kama hadhin riyada wanaagsan ee qofka muslimka warkaya ama loo arkayo mooyaane midina waa riyo makruuho ah oo waa taa shaydaanku qofka ku cabsiinayo ayana waa laynoo sheegay xukunkeeda midina waa xadiidu nafsi oo waa sheeko markaa nafda ah qofku markuu arrin ku mashquulsan yahay qalbigiisu arrintaa ku dhegan yahay dee wixii ayuu ku riyoonaya ama shaydaan baa markaas dee ku ciyaaraya oo arrintii markaa ku soo celcelinaya taasi markaa riyada xunbay riyada wanaagsan markuu qofku arko ilaahayba horta ugu mahadnaqayaa oo uu ku mahadinayaa qof uu jecel yahay ama qof dee caalimahoo riyada fasirideeda yaqaana ama qofuna seexayna mooye cid kalena uga warami maayo cid kale inuu uga warramaana iyaduna ma banaani qof wanaagsan buu markaa uga warramaya waxa kaloo riyada markaa ayana muhiima in la ogaado qofku riyada inuu ka been sheegaa oo waxaanu aragu idhaahdaa waan arkay ama waan ku riyooday iyadu markaa midaan bannaanayn weeye nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi qofka taxallama bixulmin lam yarahu qofka yacniina waxaan ku riyooday ee isku kelifa markaa riyo aanu ku riyoonin markaa inuu soo bandhigu sheego waxaa lagu kalifayaa inuu laba heeda maalinta qiyaamaha isku gunto weligiina samayn kari maayo laba midho beriisa miyaad isku gunti karaysaa iskuma gunti karaysi taas ayaa markaa lagu kalifayaayo cuquubadaas ayaa ku dhacaysa ka soo gudub ducaau qunuuti lwitri witriga ducadiisii qunuudka iyo ducada witriga la akhriya ragcaddaa u dambaysa ducadeedii waxau odhanaya allahuma ahdinii ilaahayow ihanuunii fii man hadayta maca man hadayta kuwaad hanuunisay la jirkooda wa caafinii ilaahow balaayooyinka iyo aafaadka iyo shuruurta ilaahayow iga badbaadiy oo iga difaac fii man cafayta maca man cafayta ciddaada caafiday ee aad ka difaacday ee aada ka beriyeyshay balaayooyinka la jirkooda watawallanii ilaahayow arrintayda tawalli oo gacanta ku qabo fii man tawalayta ciddaad arrintooda tawallideed aduu gacanta ku qabatay ilaahayow wabaarik lii ilaahayow waxaad ii barakaysaa fiimaa acdayta wixii aad bixisay aad siisay ilaahayow i barakee waqinii ilaahayow iga dheeree shara maa qadayta waxaad xukuntay sharkiisa ilaahayow iga dheeree fa innaka adigu taqdii waad xukmin wala yuqdaa calayka adiga lagu xukmin maayo innahu laa yadilu ma duloobayo man waalidaka tawalidaaridiisa adigu ilaahayow aada gacanta ku dhigtay ma duloobayo walaa yacizu cizi iyo sharaf ma man cadidaka aada colaadisay tabaaragta rabbi ow waa khayrkaagii wanaag ka qabatay rabbana rabbiga watacalayta waanad kor noqotay oo waad markaa sarraysay xadiidkan ama ducadan in markaa lagu akrinayo witriga waxa warinaya asxaabu sunan ayaa warinaya abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maaja ayaa warinaya imaam axmed daarami xaakim bayhaqi ayaa warinaya xadiidka sanadkiisuna waa saxiix saxaabiga laga warinayaana waa alxasan ibnu cali alimaam asayid ashahiid imaamkii markaa weynaa alxasan ibnu cali ibnu cali bn abi aalib ayaa laga warinayaa lafdiga abu daawuudna wuxuu ahaa ama lafdiga tirmidi wuxuu ahaa xasan ibnu cali laga warinaya callamanii rasuul lahi sal l slm kalimaatin aquuluhuna fi lwitri wuxuu baray kelmado aan idhaahdo witriga allahuma ahdinii fii man hadayta wacaafini fii man caafayta watawalanii fii man tawallayt yacni taas ayuu akhriyey lafdiga nasaa-i isaguna callamanii rasuulahi kalimaatin aquuluhuna fi lwitri fi lqunuud witriga ragcadda u damaysa qunuudkeeda ragcadda u damaysa lagu akriyo allahuma ahdinii fii man hadayta dee hadduu markaa cidku allahuma ahdinaa buu odhanaya jamac buu ka dhigay hadduu keli yahayna allahuma ahdinii fii man hadayta ayuu markaa odhanaya lafdiga ibnu maaja isagu callamanii jaddii rasul lah sal kalimaatin aquluhuna fi qunuuti lwitr callamanii jaddii awowgay wuxuu baray rasuulu llaahi rasuulka ilaahay kalimaatin aquluhuna fii qunuuti lwitr kelimado aan idhaahdo qunuudka witriga oo kuwana macnahoodna waxa weeye allaahuma ya allahu ihdinii hanuuni oo dariiqa xaqa ahee toosan ilaahayow igu hanuuni fii man hadayta maca man hadayta kuwaad hanuunisay ee addoommadaada ka mida ee aada cilmi iyo markaa xaqa garashadiisa iyo raaciddiisa aada ilaahayow ku hanuunisay kuwaa ilaahayow la jirkooda anigana i hanuuni fii man hadayta maca man hadayta faulaaئika maca aladiina ancama allahu calayhim min الnabiyiina wالsidiiqiina wالshuhadaai wالصaalixiina waxsuna ulaika rafiiqa jidkaa toosa kuwaad ku hanuunisay ila jirkooda iyo macooda ilaahu anigana i hanuuni wacaafinii ilaahayow balaayo iyo shar dhammaantii iga badbaadi ilaahayow balaayo dhammaanteed iga difaac fii man caafayta maca man caafayta cidda aada markaa badbaadisay aada ka dhibacday aada balaayooyin addunya aakhiraba ka nabadgelisay ilaahu kuwaala jirkooda anigana icaafiyo kuwa igala middig watawallanii ilaah arrinteeda tawalli oo weli ii noqo caawiyo ii noqo gargaaro ilaahayow ii noqo wilaaya khaasa allah waliyuladiina aamanuu ilaaha weli khaasa oo markaa ii gargaara oo ii hiiliya oo ila jira ilaahayow ii noqo fii man tawalayta maca man tawallayta ciddaa tawalliday ee aada weli u noqotay la jirkooda wa baarik lii waxaad ii barakaysaa ilaahayow fii ma acdayta fii ma acdaytanii waxaad i siisay nooc kastoy itaaba nimcooyinka faraha badan in la soo koobi karayni ee aada igu nimcaysay ilaahayow ii barakeed hadday maal tahay hadday uba tahay hadday xoolatay tahay hadday guri tahay hadday wax gala tahay hadday camal tahay hadday shaqo tahay wax alliyaaliyo waxa aad i siisay ilaahayow ii barakeeyo khayrkeeda iyo wanaaggeeda ilaahayow ii badi wabaarig lii fiimaa cadayta waxaad hisaynaya ilaahayow ii barakee waqinii ilaahayow iga dheeree shara maa qadayta waxaad xukmisay ilaahayow sharkiisana ilaahayow iga dheeree yacni bini aadmiga xaggiisunbaa waxna shar iyo khayr ay noqonayaane ilaahay xaggiisa waxa weeye wixii ka yimaada waa isku wada mid ee innaga xaggeenunba khayr iyo shar ka noqonaya waqinii shara maqduuxda gudi sharkiisa wixii markaa dhibi ay igu jirtana ilaahay iga dheereen fa innaka adigu taqdii ilaahayo waad xukmin ilaah waada waxaa doonta xukmin waxaa doonta adaa samayn adigaan cidi waxba ku weydiinaynin walaa yuqda calayka adiga lagu xukmin maayo khalqi oo dham adaykuwaas ah cid adiga ku xukminaysa cid kaa daba tegaysa cid yacni wax kugu soo celinaysaa ma jirto innahu laa yadilu ma dulooba ilaahayow man waalayta ka aad weli u noqotay ee aada markaa arrintiisa tawalliday ilaahayow ma duloobayo dulli ma noqonayo dhibaatana soo gaadhi mayso macnaha waxa le inahu laa yadilu man waalayta ka-ate wadadeed weliga khaaskaa u noqotay ma duloobayo oo fil aakhirati aakhire ku duloobi maayo aakhire ka ugu sarreeya ayuu noqonaya adduunyadani wax qiimoy leedahay ma jirto ama waa mutlaqanba oo adduunyada haddii lagagaba xoog roonaado sidaa dee ay xiliyo fara badan dadka muslimiinta ee ilaahay weliga u yahay ee ilaahay caabudaya haddii markaa cadow iyo cid i lagu sallido waa xagga daahir ahaan iyo muuqaal ahaanune ilaahay agtiisa waxay kaga helayaan cisi iyo rifco iyo sarayn mar hadday xaqii iyo diintii ay haystaan ay ku dhimanayaanoo lagu waxyeelaynayo ilaahay agtiisa cisi iyo sharaf bay kaga gaadhayaani marnaba dullinimo ma noqonayso walaa yacizu cisi ma helayo iyo sharaf iyo qiimo ma yeelanayo aakhiro iyo adduun iyo aakhiro toona man cadayta ilaahay ow kaad colaadisay ee jidkaaga ka weecdee macsiyo iyo xumaan kuula soobomaxay kaasina ilaahayow marnaba ma helayo cisi iyo sharaf iyo qiimo iyo qalabo midna ma helayo tabaaragta rabbanaa rabbiga waad weynaatay barakadaadiyo khayrkaagu waa batay wa tacaalayta ilaahayow waad kor noqotay culuwi iyo sarraynta amabaa ku sugnaa daatan wa qadran wa qahran ilaahayow adiga ayay ku sugnaatay xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa in in la yidhaahdo ducadan iyo dikrigan oo khayr iyo nabadgelyo waddadeedii oo dhan koobsaday in quruudka lagu yidhaahdaa inay mashruuc tahay iyanu ka qaadanayna waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam inankaa waa ogahay inantiisu dhashay alxasan ibnu cali ayuu baray waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa markaa qofku inuu ilaahay markaa caafiyo ilaahay inuu weydiiso inuu ilaahay hanuun weydiiso waayo hanuunku ilaahay buu gacantiisa ku jiraa dadka iyo waxaan ay samaynayaan waa dilaaye iyo irshaaduune yacni tawfiiqda iyo waafajinta iyo wixii la waafajiyo ilaahay ayaa gacanta ku haya markaa qofku inuu ilaahay hanuun weydiisto inuu ilaahay caafiyo weydiisto cudurada markaa inuu ka weydiiyo shubahaadka iyo shawaadka iyo kuwo qalbi iyo kuwo jireed mid walba ilaahay markaa inuu ka badbaadiyo inuu weydiisto inuu qofku markaa wixii ilaahay uu siiyey inuu ilaahay u barakeeyo taasoo ay macnaheedu yo inuu ku qaracsan yahay wuxuu ilaahay siiyey inuu weydiiso qofka muslimkaay ah, haddii ilaahay isaga iyo wuxuu aysaa u barakeeyana dee wuxuu noqonayaa waxa weeye sida roobka oo kale meel alyaaliya meeshu gaadhaba anfaca ayuu noqonayaa addoonku inuu ka doono rabbigii sharka wuxuu xukmiyey waxay tusinaysaa inuu rumaysan yahay qadaaga iyo qadarka inuu rumaysan yahay qadaaga ilaahayna mid waa sharci waqadaa rabuka an laa إلا ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaana midna waa mid qadariyaho waa wax qadar ahaan ilaahay u xukumayo waqadaynaa ilaa bani israa'iila fi lkitaabi latufsiduuna fi lardi maratayn walaa tacluna culuwan kabiira waqinay shara maa qadayta waynu soo marnay washaru laysa ilayka ma horaynu usoo marnay macnaha sharka ilaahay ilahay khaaliqu lkhayri wa sharba weeye laakiin adab ahaan ayaan ilaahay inta badan aan loogu tiirinin waxaa kaluu odhanayaa quruudkii witriga allaahuma inii acuudu biridaaka ilaahayow waxaan magangelayaa raalli ahaanshahaaga ayaan min sakhadika ilaahayow cadhadaada ka magangelayaa wa bimucaafaatiga cafintaada iyo dhaafidaada ayaan min cuquubatiga cuquubadaada ilaahay ka magangelayaa wa acuudu bika adaanku magangelaya minka adiyaan kaa magangelaya laa uxsii koobi maayo sana'an ammaan calayka korkaaga aan ammaano ilaahayow ma koobayo anta adigu kamaa asnayta calaa nafsika nafdaada si aad u ammaantay iyo waxaad ku ammaantay waxaad ku sifaysay ayaad ku soo daay oo aad tahay ilaahayow xadiidkan waxaa warinaya asxaabu sunan ayaa warinaya waxaana laga warinayaa cali bna abi aalib ayaa laga warinayaa waxaana uu tilmaamayey uu ku soo arooray cali bn sida lafdiga abu daawuud uu ahaa laga warinaya cali bn abi aalib rasuulka ilaahay kaana yaquulu fii akhiri witrihi witrigiisa akhirkiisa wuxuu odhan jiray allahuma ini acuudu biridaaka min sakadiga wa bimucaafaatika min cuquubatika waacuudu bika minka laa uxsii hanaan calayka anta kamaa asnayta calaa nafsika ayuu odhanayay lafdiga nasaa-i isaguna saas leeg weeye ana nabiya kaana yaquulu ayuu odhanaya asxaabu sunan xadiidka saas ayay ku wariyeen hore ayaanaynu xadiidka aynu u soo marnay oo wuu inoo soo hormaray ducadii markaa sujuudda ayuuna ugu soo hormaray u ka mid ahaa allaahuma yaa low inii anugu acuudu waxaan maangelayaa biridaaka raalli ahaanshahaaga ayaan maangelayaa oo min sakadika cadadaadaan ka magan gelayaa yacnii waxaan samaynayaa waxaad ilaahayow raalli ka tahay waxaan ilaahayow ka dheeranaya wixii ku cadhogelinayey acuudu biridaaka raallinaanshahaga ayaan magan gelayaa masxadiga cadhadaan ka magan gelayaa wa bimucaafaati wa bicafika cafidaada iyo dhaafidaada iyo saamaxaadaada ayaan magan gelayaa min cuquubatika ilaahay cuquubadaada iyo cadaabkaaga ayaan ka magan gelayaa wa acuudu bika adigaan ku meengelo ninka adigaan ilaahu kaa meengelayaa meel loo noqdoon adiga ahayn iyo cid loo caroono adiga ahayn ilaahay oo ma jirto laa uxsii koobi maayo hanaa'an man calayka korkaaga aan ammaano anta adigu kamaa asnayta calaa nafsika nabdaada sidii aada ku ammaantay ayaad ilaahayow aad tahay sidaas ayuu markaa qofku odhanayaayo uu quruudka witriga ayuu markaa sidaa ku odhanayaa witriguna dee qunuudba markaa shaaficiyadoo kale waxay qabaan niska dambe ayuunbaa la qunuudaa siiba ramadaanta ayagu kaas bay qabaan ramadaanta oo niska dambe ah laakiin niska hore iyo niska dambe iyo markaa fii kayri ramadaanba in markaa la qunuudayo qunuudka markaa la akrinayo xusuustu markaa si caama ah ayay markaa u tilmaamay fii qunuuti lwitri ayuu ay tiro witrigu markaa qunuudka iyo ducadaas ayuu leeyahay waxaa kaloo odhanaya allahuma iyaaka nacbudu walaka nusalli wanasjud wailayka nascaa wanaxfid narjuu raxmataka wanakhsha cadaabak ina cadaabaka bilkufaari mulxiq ama mulxaq allahuma inaa nastaciinuka wanastakfiruka wanuthnii calayka alkhayra laa nakfuruka wanu'minu bika wanakhdacu laka wanakhlacu man yakfuruk sidaas ayuu odhanayaa xadiidkani waa ahar cumar binu khadaab hadal uu leeyahay iyo duco uu ku ducaysan jiray weeye waxaana warinayaa oo si in lagu ducaysanayo warinaya imaamu lbayhaqi ayaa sunan lkubraaga ku warinaya sheekh albanina markaa aharkaa mawquufka ah ee cumar markaa mawquufa ku ah isaguna waa tasixiyoo irwaa lkhaliilka isnaad saxiixa inuu yahay buu ku tilmaamay waxaanu markaa xadiidku u ahaa oo laga warinayay saxaabiga cabdiraxmaan bni absi la yidhaahdo wuxuu leeyahy sallaytu khalfa cumar bn khadaab salaatu subxi fasamictuhu yaquulu bacda alqira'ati qabla rukuuc isagoo markaa ku ducaysanaya allahuma iyaaka nacbudu walaka nusalli wanasjud ayaan arkay buuli waxa kale uu tilmaamayay isagana riwaayada ibn abi shayba iyo ay warinayaani saleeya cubaydاlahi ibnu cumayr baa wuxuu leeyahay salaytu khalfa cumar bn khadaab alkadaad في fii qunuuti allahuma ina nastaciinuka riwaayooyin kale oo dhowraho iyaguna sidaa tilmaamaya inuu qunuudkiisa markaa uu sidaa ku odhan jiray dabadi ayaa iyaduna fara badan oo markaa aymo kalena markaa iyaduna ay warinayaan macnaheeduna waxa weeye allaahuma iyaaka nacbud ilaahayow adiga ayaan keligaa ku caabudaynaa walaka adiga oo keliga ayaa wa nasjud aanu kuu tukanaynaa oanu kuu sujuudaynaa cid aanu u tukanayna cid aan u sujuudaynoon adiga ahayni ma jirto wa iyaaka nascaa ilaahayow xaggaaga ayaanu u ordaynaa wa ilayka xaggaaga ayaanu mascaa u ordaynaa oo aan u soconaynaa wanaxfid oo aanu degdegaynaa xaggaagaanu ordaynaay oonu u degdegaynaa weliba narjuu waan rajaynaynaa raxmatika naxariistaadaan rajaynaynaa wanakshaa cadaabaka cadaabkaaga ayaan ka baqanaynaa waxaan xaggaaga mar adiga kuu caabudaynaa adiga kugu duwaynaynaa xaggaaga ugu soo cararaynaa naxariistaadaan rajaynaynaa cadaabkaagana waan ka baqanaynaa ina cadaabaka bilkufaari mulxaqun mid la haleeshin weeye ama mulxiqun mid haleeli weeye allaahuma yalow inaa anagu nastaciinuka adigaan ku kaalmaysanaynaa oo aan kaalmo kaa doonaynaa wanastakfiruka aan dembi dhaaf ku weydiisanaynaa wanuthnii calayka alkhayra khayr iyo wanaag oo dhan ayaan ilaahay ow kugu ammaanaynaa walaa nakfuruka ilaahu kaa gaaloobi mayno wanu'minu bika waa ku rumaynaynaa wanakhdacu laka ilaahayow adigaan kuu khuduucaynaa oo aan markaa isu kaa dhuldhigaynaa wanaqlacu waa ka tegaynaa oo waa siibaynaa man yakfuruka ka kaa gaaloobayna ilaahayow yacni iyadana waa tuuraynaayo waa siibaynaayo u dhowaan mayno deriska qeybdiisa hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam